أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alansaar stereo an electronic shop oo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdalla shideeye ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacd kitaabka qeybtiisii afraad baynu ku jirnay fasalkii sideedaadna waa maraynay fasalkii sideedaad salaaduu ku saabsanaa waxaynu jognay raqamka shanaad alkhuruuju waalmashyu ilayhaa jamaacadii oo loo baxo loo socdo markaa ducadii baynu akrinay qofka ka baxaya gurigiisa doonayana jamaacada inuu la soo tukado marka uu gurigiisa ka baxayo waa inuu lugta midiga hormariyo isagoo ducadan akrinaya bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billah allaahuma inii acuudu bika an adila aw udal aw azila aw uzal aw adlima aw udlam aw ajil aw yujhala calay allaahuma inii asaluka bixaqi saa'iliina calayk wabixaqi mamshaaya aada fa inii lam akhrija siran walaa batura walaa riyaaan walaa sumca kharajtu tiqaa'a sukhdik waibtiqaa'a mardaatik asaluka an tunqidanii min annaar wa an takfira lii dunuubii jamiica fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant allaahuma ijcal fii qalbii nuura wa fii lisaanii nuura wafii samcii nuura wafii basarii nuura waxan yamiinii nuura waxan shimaalii nuura wamin fawqii nuura allaahuma acdim fiya nuura uma intaa hadduu yihaha ka gadaal yamshi waa soconaya masaajidkiibuu aaday waa soconaya socodkaa marka uu masaajidka u soconayo bisakiinatin xasil ayuu ku soconayaa deganaan oo waqaarin culays uusan gaardaymoon uusan lahayn ayuu ku soconayaa daliilkeedii liqowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo wuu yihi nabiga idaa ataytum haddaad imanaysaan asalaa salaad haddaad u imanaysaan facalaykum waxaad laasimtaan bisakiinati xasil ka gadaal famaa adragtum wixii aad ka gaartaan ee soo haraysaan fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafay fa atimuu dhammaystir kolkaa wax ku dhaafay oo salaadii kamida la galay oo dhan inaad la timaadaan wax lagaa ma jiraan waa cibaada badaniya famaa adragtum waxaad haleeshaan fasalluu tukada juskiii aad imaamka ka haleesho hadduu sujuud ku jiro imaamka ama uu rukuucsan yahay ama juluus bayna sajdatayn meel aan looga xiran karin lama arko meel alla meeshii markuu aad ka haleesha uu ku jiro waad haleelaysaa ajirkaaga waa ratimaya walaakiin marka ragcadda tirsigeedii la gaaro ragcad ma qaybsanto haddii qaarkeed ku dhaafay qaarna aada soo gaartay inaan la intaas aada soo gaartay ajri baad leedahay kuma tirsana kolkay salaaddii dhammaato ayaa wixii ku dhammaa dhammaystiray daliilkeediina waa kana amaa adragtum waxa aada soo gaartaan fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafay faatimuu dhammaystira faidaa wasala hadduu qofkii muslimkaa soo gaaro ila almasjid masjidkii hadduu soo gaarana qadama wuxuu hormariyaa rijlahu lugtiisa alyumnaa ee midige masaajidba markaad galayso lugta midigaa ah horumar kale markaad ka baxaysana lugta bidixaa ah horumar kale alyumnaa midige waqaala wuxuu yiraa albaabkii masaajidka hadduu yimid bismi illaah acuudu billaahi alcawiim wabiwajhihi ilkariim wasuldaanihi alqadiim min ashaydaani alrajiim allahuma salli calaa nabiyina muxamed waaalihi wasalim allaahuma akfir lii dunuubi waftax lii abwaaba raxmatik intaa waa gelida asgal ducaau dukuul baa la yihaa kolkaad masjidkii galaysay waxaad leedahay bismi illah eebaweyne magiciis ayaan masaajidka ku galay acuudu waxaan magan galay bilaahi ebba weyne allihan cadiimi weynaa wa biwajhihi ebba weyne wejigiisa ayaan magan galay wejigii alkariim ee wanaagsana wa suldaanihi ebba weyne awoodiisa iyo tadartiisa ayaan magan galay sultaankii alqadiimi horeeyey waxna aan ka magan galay min ashaytaan ninkaas shaydaan la yiraa alrajiimi almarjuum raxmad eebbe laga buriyey la dayriyee la dheereeyey ayaan ka magan galay allaahuma ya allah eebbaweynow salli u naxariiso calaa nabiyina innaga nebiganaga korkiisa maxamadina kii la mahdin badiyey wa aalihi nabiga aalkiisa wasalim eebbow nabadgeli allaahuma yaa allah eebbaweyna ikfir lii dunuubi dembiyaalkayga ii dhaaf waftax lii eebow ii fur abaaba raxmatig naxariistaada albaabadeeda eebow ii fur intaasuu odhanay masaajidkii buu galay kolka masaajidka marka uu soo galana walaa yejlis kii soo galay masaajidka ma fariisto xataa yusaliya ilaa uu ka tukado taxiyata almasjid masjidka salaantiisii laba ragcadoodii ilaahw ka tukada ma fariisanayo oo masaajid inaad timaadid warna fadhi ka bilowdid wax macquula maaha walaa yejlisu ma fariisto xataa yusaliya ilaa uu ka tukado taxiyata almasjid masjidka salaantiisii daliilkeedii liqowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiyo wuu yihi nabiga idaa dakhala hadduu galo axadukum adinka qofkiina almasjida hadduu galo falaa yajlis yuusan fariisanin xataa yusalliya ilaa uu ka tukado ragcatayni laba ragcadood ilaa an yakuuna waktiguu galayba inuu yahay maahaan fii waqti tuluuci shamsi qoraacda dhalashadeeda waktigeeda inuu galo oo waxaa isku toosay gelidii masaajidka aad galaysay iyo dhalashaday qoraxda dhalanaysay labada hadday isku aadaan aw guruubiha quruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda iyo masaajidka gelidiisa labada ayaa isku aaday fa inahu ka masaajidka galay markaa yejlisu way iska fariisanaya walaa yusalli tukan maayo linahyihi sheegidii nabiga u daliila calayhi nabiga korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelyo ha ahaatee can isalaa tukashuu nabiga reebay bihaadayni labadaas gudahoodii la tukado aanuwaqitayn ee waqtiyaalka aw waidaa araada hadduu doono qofkii alkhuruuja bixitaan min almasjid masjidka laga baxana kadama wuxuu hormariyaa rijlahu lugtiisa alyusraa bidixe baa la hormarinaya kii midigana masaajidkaa lagu dambaysiinaya waqaala wuxuuna yidhaahdaa maa hadalkii u yaquuluhu hadalkaas yidhi cinda dukhuulihi markii uu soo galaayey intii buu ku soo celinaya ilaa ha yeeshee annahu midkaa baxa yaquulu wuxuu leeyahay ciwadan e iyaday bedel tahay can waftax lii abwaaba raxmatika bedelkeedii wuxuu leeyahay waftax lii allow iifur abwaaba fadlik tanuu ku bedelaya ilaahow deeqdaada albaabadeeda ii fur hadduu soo galayo masjidkana ilaahow naxariistaada albaabadeeda ii fur alimaama imaam noqoshadiina haddaa laga hadlaya yaa imaam noqonaya kow shuruudu limaam qofka imaama shardiyaalka laga rabo yusradu waxaa la shardiya fi limaam imaamnimada waxaa loo shardiya an yakuuna qofka imaam noqonaya inuu ahaado jinsi ahaan dakaran horta labood waa inuu ahaado maal imaam ma noqoto ka gadaal cadlan qof toosanna waa inuu yahay ardaal faasiqa imaam ma noqdo lama raba kaas faqiihan aqoon yahan waa inuu yahay salaada axkaamteeda arkaanteeda iyo shuruudeeda waajibaadkeeda iyo sunanteeda mubdilaadka buriya muxaramaadka laga ilaalinayo axkaamta inuu yaqaano san jaahil ahaw kolkaas saddex shardi wey inuu yahay cadlan nin toosan inuu yahay faqiihan aqoonyahan waa inuu yahay falaa tasixu suuragal maaha imaamatulmara ah, qof haweene inay imaam noqoto waxa saxayaa ma aha haddana ilirijaali hagu imaam noqoto ee haween imaam waa u noqon kartaa dhexdooda istaagaysaa laakin walaa tasixu ma asaxdo imaamatu lfaasiqi ardaal imaamnimadiisii ma asaxdo almacruufi lagu yaqaan bilfisqi ardaalnimo lagu yaqaano ilaa an yakuuna inuu yahay maahaane suldaana ninkii talinayay oo isagoo ardaala ayuu imaan inuu noqdo ay banaan tahay hadduu suldaan yahay hadduusan suldaan ahaynse ma banaana sababtana yukhaafu waa la cabsanaya minhu min asultaan gadaashaada wax ku tukana lama dhihi karo dilaa imaana xabisa imaana garaaca imaana janaaxa imaana kolka midkaa suldaan ay awoodda u weeliso waa noqon karaa walaa imaamata alumiyi aqoon laaba iminaaminimadiisuna ma banaana aljaahili aan waxba garanayn ilaa limidlihi isagoo kaleon dugsi gelin waa u noqon karaa laakiin dad wax yaqaan inuu u noqdaa ma banaana liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu nabiga yidhi laa ta-uumana mraa naageeyan imaam noqon walaa faajiran walaa faajirun ardaalna yuusan imaam noqon mu'minan qof eebba rumeeyey ilaa an yaqharahu inuuba imaamnimadii ku dirqiyo bisuldaanin bisababi suldaan awood sababteedii aw yakhaaf inuu cabsado ma ahaane sawdahu ushiisa aw sayfahu seebtiisa uu ka cabsado maahe sawaahu waxaa weriyey warkaas ibnu maajaha baa weriyey huwa daciifun xadiidku waa iska daciif kayra ana aljamhuur hase yeeshee culamada inteeda badan cala alcamal ku dhaqmid korkeedaay ku sugan tahay bimuqtadaahu xadiidkan daciifka wuxuu keenayo lagu dhaqmo wamaa warada wixii soo arooree la arko min imaamatil mar-a naag imaam noqotaya fa huwa imaam noqosho naageed muqayadun waxaa lagu xiray li beytiha gurigeeda inta ku nool bay imaamu noqon kartaa min nisaain haweena wa awlaadin caruura kamaa anna maa wixii warada soo arooray min imaamati alfaasiqi mid ardaala imaamnimadiisaa isna muqayadin waxaa lagu xirayaa bilaxwaali xaalyaal alidiraariya laga maarmaanka laba alowlaa bilimaam marka imaamnimadii sida loo kala mudan oo loo kala leeyahayna arrinkan haddaa laga hadlaya alowlaa qofka garle bilimaamati imaamnimo ku garlow awlaaljamaaca kooxda meesha ku nool qofka ugu xaqnimo badan bilimaamati inuu imaam dadka u noqdo waa aqra'uhum kan ugu aqoon og likitaabillah eebbaweyne kitaabkiisa qur-aanka kan ugu aqoon og ee ugu akrin wanaagsan ayaa noqonaya tacaalaa eeba korahaya uma haddii kaa laga gudbana afqahuuhum ka ugu aqoon badan fii diin illaahi eebba weyne diintiisa ayaa imaanaya marka labaad uma marka saddexaad alaktaru qofka badan taqwan alla ka cabsi uma marka afraad alakbaru ka weyniga badan sinan xagga da-da waa kana liqowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu nabiga yidhi ya-umu lqowma dad waxaa u imaam noqonaya aqra-uhum kaniiga ugu akhrin badan likitaabiillah eebaweyne kitaabkiisa ee fa in kaanuu hadday noqdaan fi lqiraa'ati akhrinta kitaabka gudihiisa sawaan kuwa ku siman oo waa wada yaqaanaan ama maday wada yaqaanaan fa kan ugu aqoon roon baa tusinaya bisunna jidkii nebi maxamed uu qaaday kan ugu aqoonnimo badan ayaa imaam noqonaya ee fain kaanuu hadday jamaacadii noqdaan bisunnati xadiidkii nebiga sawaa-an kuwa ku siman fa aqdamuuhum kan ugu horeeyey hijratan hajiid beledka islaamka la yimid ee fain kaanuu hadday noqdaan filhijrati hajiridda islaamka la yimid sawaa kuwa ku siman fa akbaruhum kan ugu weyni badan sinan da-da waa imaam noqonay maa lam yakun irajulu hadduusan ninka ahayn suldaanan mid buteeri iyo awood leh aw saaxiba almansil kii guriga balaha lagu tukanayay hadduusan ahayn ofa yakuunu hadduu labadaa mid noqdo ama awood iyo ciidamuu leeyahay ama aqalkiisibaa lagu tukanaya markaa wuxuu noqonaya awlaa mid imaamnimada ku garleh min hayri dadka intiisa kale uu imaamnimada uga garleeyo hoos ka mudan yahay bilimaamati imaamnimo biqowlihi hadalkii nabigaana u daliila sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu nabiga yihi laa yaumana rajul laa ya-umana min looma imaam noqdo fii ahlihi gurigiisa imaam looguma noqdo walaa suldaanihi meeshuu xukumay dhiisiga ka ah ama gabarnatooraha ama madaxweynaha ka ah looguma imaam noqdo ilaa biidni isaga inuu fasaxo maahaan sawaa waxaa wariyey hadihi aljumla jumladan aynu soo qaadanay maca alxadiidi saabiq iyo xadiidkii horeeyeyda saciid ibnu mansuur ayaa wariyey raximahu llah eebbaweynaha u tacaala eebbakorhay saddex waxawe imaamatu sabiy ilmo yar oon qaangaarin inuu imaam noqon karo iyo in kale haddaa laga hadlaya tasixu waxaa asaxda imaamatu sabiy ilmo yar imaam noqoshadiisa fi naafilati salaada la tuka sunna hadday tahay iyo taraawiix oo kale nabad wey duuna alfariida faralka sameeya idilmuftaridu qof faral tukanaya laa yusallii ma tukado waraa almutanafili ku sunna tukanaya gadaash masaladan sheekhay u gaar tahay e waa banaan tahay wasabiy qofka yarna salaatuhu salaaduu tukanayo naafilatun sunna wey oo falaa tasixu ma asaxdo imaamatuhu sabigii imaamnimadiisa filfardi uu imaam noqdo daliilka shiikha uu ka qaatay biqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu allaha naxariiso caleyhi nabiga korkiisa wasalama allaha nabadgeliye uu yihi laa takhtalifu hagga gaar marina oo ha iskhilaafina calaa imaamikum imaamkiina wey wa min alikhtilaaf iskhilaafi imaamka iyo maamuunka iskhilaafeen waxaa ka mida an yusaliya muftariduun inuu mid faral tukanayaa tukado waraa mid samaysanaya gadaashi wakhaalafa aljamhuur culamada inteedii badnayd waxaa ku diiday fii hadihi almas'ala mas'aladan in ninka tukanayo farad iyo ninka tukanayo sunno inay isku xiran karaano midka sunnada tukanuu imaam noqon karo culamada inteedii badnayd waxaa ku diiday alimaamu shaaficiyu oo wuxuu leeyahay ma isku xiran karaan raximahu allah uu naxariistay faqaala imaamu shaafici wuxuu yihi bijaawaazi imaamati shabiy ilma yar imaamnimadiisa banaanaanteed ayuu shaafici qabaa filfuruudi faralyaalkii gudahooda uu imaam noqdo mustashidan imaamu shaafici wuxuu daliishaday biriwaayati camri bni salama camri bni salama riwaayadii uu wariyey walatii riwaayada uu jaa yimid biha fi riwaaya riwaayada gudaheedii waxaa yimid ana anabiya u banaa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo in qaala uu nabiga u yiri liqowmihi ninkan dadkiisii wuxuu ku yiri ya-umukum waxaa idiin imaam noqonaya aqra'ukum kan idiin qur-aan akrin badan qaala wuxuu yiri camri bni salama wey fakuntu waxaan ahaa a umuhum anaa u imaam noqon jiray reerkaan ka dhashay wa ana mnu sabci siniin todoba jir baan ahaa waan ugu qur-aan wanaagsana kolkaasaan imaam u noqday kayra ana aljamhuur laakiin culamada inteeda badan dacafu riwaaya riwaayadan daciif ayay ka dhigeeno waqaaluu ay yidhaahdeen calaa fardi sixatihaa riwaayadan asixideedii haddaan qadarna korkeed fa inahu arrinka wuxuu yahay min almuctamal waxaa suuragala an yakuuna nabiy inuu yahay sala allahu calayhi wasalama lam yatalic midaanan ogaanin calaa imaamati camrin camar imaam noqoshadiisii korkeeda inuusan nebiga ogaan baaba laga yaabaa lahum sheerka camaruu ka dhashay uu imaam noqday id kaanuu sheerku waxay ahaayeen fii saxraa duur bay degnaayeen baciidiina ka fog can ilmadiina waxay ka fogaayeen kolkaa xukunkun baa loo sheegay ninka qur-aanka idinku wanaagsan baa imaam idiin noqonayaa la yiri kolkaa inuu ninkan yarkaa u qur-aan badna iyo imaam inuu u noqday inuusan ogaan baa laga yaabo afar imaamatulmara imaamatlmara balnaagi imaam inay noqon kartiyo in kalena haddaa laga hadlaya tasixu waxaa saxda imaamatulmara naag imaam noqoshadeed laakiin linisa ay naaga imaamu noqoto wataqifu waxayna hadday naaga imaamu tahay wasfahunna dhexdhexaadooda ee sida ragga uu isu horjoogsado u horjoogsan mayso id adina arasuul rubanihi baa ogolaaday sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye liummi warqa ummi warqa binti nawfalahay itikhaadi mu-adiniin mid aadaana yeelashadeeda gudaheedu ogolaaday lahaa iyada umuadina fii beytiha gurigeeda gudihiisana ugu aadaama litusaliya inay tujiso umu warqa fii ahli beytiha inta gurigeeda ku nool oo caruur iyo haweena inay tujiso kolkaa naagi naagay imaam u noqon kartaa ee naag rag imaam uma noqon karto oo waxaa weeye imaamatulaa camaa indhoole imaam noqoshadiisii inay banaantay iyo in kale haddaa laga hadlaya tasixu waxaa asaxda imaamatulacmaa indhoole imaamnimadiisa sababkuna id qad istakhlaf waxaa khaliif yeelay annabiyu u banaaha sala allahu calayhi wasalama eeba korkiisa naxariis iyo nabadgelyaha ku badiya ibna ummi maktuum cabdullaahi bni ummi maktuum ayuu nabiga khaliif ka dhigay cala almadiina madiina almunawara korkeeda markuu nabiga ka tegayey cabdullaahi bni ummi maktuum ayuu uga dhigay imaamoo salaada ku dhaafay maratayni laba kal fakaana wuxuu ahaa yusallii ku tujiya bihim dadka wahuwa isagana rajulun acma indhooluu ahaa radia allaahu canhu eebbaraalliha ka noqde kolka saasay u banaantahay imaamatu lmafhuum kolkaan in laga fiican yahay oo taqwadii iyo aqoontii laga badiyo imaama noqon kara waa noqon karaa imaamatu lmafduul kii laga fadli badnaa imaam noqoshadiisiina haddaa laga hadlayaa tasixu waxaa asaxda imaamatu lmafduul ku laga fadli badan yahay imaamnimadiisa maca wujuudi man qof iyadoo la heli kariyo lala qabo huwa isagaba afdalu minhu ka qiimi badan sababtuna waxaa wey ama daliilkeedii ibsalaa waxaa tukaday rasuulullah eeddaweyne rasuulkii sala allahu calayhi wasalama wuxuu ku tukaday nabiga waraa abiibakrin abiibakar gadaashiisuu ku tukaday kolkaa in nabiga fadhi badan yahay oos abubakar ka fadhi badan yahay muran kama jiro waxaa kaloos nabiga ku daba tukaday wa waraa cabdiraxmaan ibni cawfna waa ku daba tukaday oo huwa nabigana sala allahu calayhi wasalama afdal ka badan minhumaa abuubakar iyo cabdiraxmaan iyo wa min saa'iri alkhalqi uun dhammaantii ayuu ka fadli badan yahay kolkaa taasina waa banaantahay todoba imaamatulmutayamin laba qofoo midna biyo ku weysa qaatay midna gagabaysay kolkaa midka biyo ku weysa qaatay asalkiibuu ku weysa qaatay midka kana waa bedelka falam tajiduu maa-an fatayamamuu saciidan xaro waxay timaadaa goorta biyo la waayo ama cudur uu jiro biyaha diiday wa maca daalika waxaa banaan tahay haddana imaamatu lmutayamin kii gagabaysay imaam noqoshadiisii tasixu waxaa asaxda imaamatu lmutayamin kii gagabaysay ayaa asaxda bilmutawadi ee biyo kuwaysa qaatay uu imaam u noqdo daliilkeedii wa isalla waxaa tujiyo imaam noqday camru bnulcaas bisariyatin duulaanu abbaanduulowaha uu isaga tujiyey wahuwa mutayamimun isagoo gagabaysay waman macahu saga la jira sujinayana mutawadicuun iyay kuwaysa qaateen wabalaga daalika arrinkaas wuxuu gaaray rasuul allah eebbaweyne rasuulkii ayaa arrinkii gaaray sala allahu calayhi wasalama falam yumkinhu nabiga amar markii kuma inkirin ee waa u ogolaaday idan waa bannaan tahay ninka gabaysay inuu tujiyo in weyse qaatay sideed imaamatu lmusaafiri nin socodkuu beledka ku yahay baxaaji hadeer yimid horena magaaladay sii joogtay inkaas socotada uu tujiyo maxay ka qabtaa diinta haddaa laga hadlaya tasixu waxaa asaxda imaamatu lmusaafir mid socdaala sujinkiisa oo sujiyada muqiimiina hayra laakin anahu arinka waxaw cala almuqiim kii jooga korkiisa waxaa idaa salla hadduu muqiim tukado waraa almusaafir mid socotaa gadaashi anyutima in midkaa muqiimka maamuumkaa uu dhammaystiro salaatahu salaadiisii bacda alimaam imaamkii waa musaafir waa gaabinayaa salaadii kolkuu casarkii laba ragcad uu tukado ayuu ka baxaya markaasuu leeyahay salaadiina dhammaystirta annaga socotaanahay shaaficiyadu kolka horeba iskuma xiran karaan ee qabta laakiin waa kana daliilkeedii waa imanaya waa laysku xiran karaa hadduu kii socotada ahaa imaam noqdo kolkuu labadii ragcad casarkii duhurkii ayuu leeyahy ayuhana atimuu salaatakum fa inaa qowmun sufur annaga socotaanahay dhamaystirtow tasixu waxaa asaxda imaamatu lmusaafir kayraha yeeshe annahu arrinka wuxuu yahay in cala midka nagaadiga jooga korkiisa uu yahay idaa salla hadduu muqiim tukado waraa almusaafir i socotada gadaashiisa ayuu timo inuu dhammaystiro salaatahu salaadiisii bacda lima idaamka gadaashiisa insalla waxaa tujiyey rasuulullah eebba rasuulkii sala allahu calayhi wasalama eebba weyne korkiisa naxariis iyo nabadgelyaha ku badiya liahli maka maka dadkii degnaa uu nabiga tujiyey wa huwa nabiga musaafirun socotu ahaa madiinu ka yimi wa qaala wuxuuna nabiga u yidhi lahum reer mako kolkuu labadiisii ragcadood ee masaafirka tukada yaa ahla maka maka dadkeediiyo atimuu salaatakum salaadiinii dhammaystirta fa inaa anaga reer madiinaa qowmun dad baan nahay ufrun socdaalow insallaa hadduu tukado musaafirun mid socota waraa'a muqiimin kii joogay ayaa imaam noqday kii socotada ahaabaa ku xirtay salaadii buu dhammaystiraya fain sallaa musaafirun mid socdaala hadduu tukado waraa'a muqimin mid nagaadi ah gadaashii atama musaafirkii waa dhammaystiraa salaada macahu maca almuqiim kii muqiimka ahaa la jiridiisa ayuu afartii ragcadood oo kaamila la tukadaa sababkii waa kan daliilkii id su-ila bnu cabaasin cabdullaahi bnu cabaas baa la weydiiyey radia allaahu eebba weynaha raali noqda canhumaa cabdullaahi iyo cabaasba can ilitmaam dhamaystir salaad baa la weydiiyey waraa almuqiim kii nagaadiga ahaa gadaadiisa faqaala wuxuu yihi sunnatu abilqaasim nebi maxamed jidku jideeyey wey inaadii ninkii musaafirka ah uu ah, ku xirta min muqiima u dhammaystirow sagaal waxaa weeye haddii waxa tukanaya laba qof yihiin maa imaam iyo maamuum xaggee istaagayaa wuquufulma'muum kii dayanayee gadaal joogay joogsigiisii macaalima imaamkii miciisii uu joogsanayo idaa ama rajulu in hadduu imaam noqdo aakhara nin kale waqafa kan ma'muumka ah wuxuu joogsadaa can jambihi imaamka dhinaciisa alaymani midiga innaga way daba joogsan jirnay lama raba daba joogsigii midigta ayuu iska daagayaa wakada almar'atu naagtiina waa la mid idaa amad hadday naagi imaam noqoto ukhraa naag kale u imaam noqoto waqafad waxay joogsanaysaa ah, can janbiha dhinaceeda ama dadkii hadduu mid ka batay laba noqdaan gadaal bay safanayaan waman ama qofka u imaam noqda itnayni laba qof iyo faaksara wax ka badan waqafuu ma'muumiinta waxay joogsanayaan waraacahu waraaca alimaam imaamka gadaashiisa bay joogsanayaan waa in ijtamaa hadday kulmaan rijaalun rag iyo wa haween waqafa rijaal raggu waxay joogsanayaan khalfa alimaam imaamka gadaashiisa wawaqafa nisaa haweenkuna waxay joogsanayaan waraa'ahum wa sharuha ragga safkiisa kan ugu shar badan aakhiruha kow dambeeyo cagsi haweenkii wa khayru sufuufi nnisaa haweenka safafyaalkooda safka u khayr badan aakhiruha waa midka u dambeeya ee ragga ka fog wa sharuha haweenka safafkooda kan ugu shar badanna awaluha waa ka horeeya ragga ku xiga walificlihi ficilkii nabigana waa u deli sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiya faqad waqafa nabiga wuxuu joogsaday maratan kol fii khaswatin duulaan isagoo ku jira yusalli dadka tujinaya fajaa-a jaabir baa yimid oo waqafa jaabir wuxuu joogsaday can yasaarihi dhankiisii bidixeed fa adaarahu nabigaa jaabir wareejiyey xataa aqaamahu ilaa nabiga uu jaabir geeyey can yamiinihi nabiga dhinaciisii midiga uma ka gadaalbaa jaa-a waxaa yimid jubaar ibni sakra baa yimid faqaama wuxuu joogsaday can yasaarihi dhinaxigiisa nabiga sees u habeeyey fa akhadahumaa labadoodii buu qabtay sala allahu calayhi wasalama biyadayhi labadiisa gacmood ayuu ku wada qabtay jamiican iyagoo wada jira fa aqaamahumaa labadii oo isku duway intaa isaga ma soo jeedsanin waa sii jeeda labadoodii wuxuu joojiyey khalfahu gadaashiisuu joojiyey weliqowli anasin anas hadalkiisiina waa u daliil radiya allaahu eebaweynaha raalli noqdo canhu anas xaggiisa uu yihi ina nabiya suubanaha sallaa waa tujiyey bihi anas iyo wa biummihi anas hooyadii ayuu wada tujiyey fa aqaamanii aniga wuxuu joojiyey buu yihi can yamiinihi dhankiisii midiga wa aqaama almara hooyana wuxuu joojiyey khalfana anigiyo isaga gadaashanada wa hadalkiisiina waa u daliil aydan anas uu yidhi safaftu ana anigiyo waxaa simanay falyatiimu agoonkii waraaca rasuulillah eebba weyne rasuulkiisii gadaashiisii ayaan safanay sala allahu calayhi wasalama waalcajuuj wadaadii waa yeelkahay min waraa'ina gadaashanaday joogtatay toban waxaa weeye sutratulimaam haddaad tukanaysid inaad wax fooda ku qabsato lagama marnaan inaad banaanku tukatid maa kolkaad markaa sutra samaysataana xaqku gaaray noqotay adigiyo sutrada dhexdiina lama mari karo qofkii isku dayaana marka hore isaaraad ku reebi hadduu diidana waad la dagaalamaysaa baynahu shaydaan awal baan soo marnay wixii ama adiga gadaashaada maraya ama sutrada horteeda marayaana shaqo kuma lihid sutratul iimaan imaamka asfuridiisii sutratun waxay u tahay liman khalfa wixii ka dambeeyey oo mar haddii imaamkaan la hormarin ma'muumiinta dambe la hormara dhimalu leey idaa salla alimaamu imaam hadduu tukado ilaa sutratin wax dadka ka qariya lam yaxtaji ilma'muumu kan ma'muumee isaga ku xirtay uma baahdo ilaa sutratin astur uma baahdo ukhraa kale id kaanat waxay ahaan la tallaali jiray lilnabiyi nabiga eebadira sahlka loogu turqi jiray sala allahu calayhi wasalama fayusaliya waa tukan jiray nabiga ilayhaa eebadii walaa yaamuur mana fari jirin nabiga axadan qof min khalfihi gadaashiisa ka mida dadka ku tukanaya biwadci sutra sutra inay dhigtaan ma fari jirin ukhraa kale taasaa lagu kaaftoomi jiray kow haddaad lal ma'muuman tiri wad imaamkii ku xiratay inaad ma'muumka haddaad tahay imaamka daba socotid lagama maarmaan wey inaad ka hormartid salaadaadaa ku buri inaad la silmatid oo garab orodid iyadana karaaha wey ajrigiibaa ku dhacmacmaya inaad ka dambaysid dambayn fara badanna lama rabo kolkaa mar la arkaaba wixii uu gudo galo ayaad gudageli wuxuusan gudagelin gudageli maysid oo marka uu rukuuco imaamka masalan ilaa uu sujuud ka haleelo kolkuu foorarsadaba la foorarsan maysiga kolkuu wejiga dhulka dhigo baad ka dabategi kolkuu ka qaado allahu barira baad ka soo qaadi fadhigii baad ugu imani sujuudda labaad markuu u noqdo baad iska fadhi ilaa wejiga dhulka uu gaarsiiyo markuu kacana ilaa uu iska taago waad iska fadhin waad ka markuu rukuucana ilaa si fiican u wahaakada waxaa weeye kolkuu gudo gala rukniga ayaad ka daba tegi taasaa mutaabaca la yihi ka horumarid laga horumaro salaadaa ku hallaabaysa garab orid la irbiyo la garab ordana ajrigaa ku hallaabaya ka haridna maamuun buusan buusanba ku ahay inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamba waxaa looga dhigay in lagu daydo kolka waa kumaandahaagii inaad daba socoto wujuubu mutaabacati alimaam imaamka raacidiisa waajibnimadeedii yajibu waxaa waajiba cala alma'muum qofka qof ku dayday korkii waxaa ku waajiba an yutaabica inuu raaco imaamahu imaamkiisii wayaxrum waxaa xaaraama calayhi ma'muum korkii an yasbiqahu inuu imaamkiisii ku hormaro wayugrah waxaa la nacay lahu lilmaamuumi loo kaxday an yusaawiyahu inuu imaamkiisii la sinmo ee fain sabaqahu in sabaqa alma'muumu hadduuba ka hormarahu imaamkii bitakbiirati alciraam xarmashada wa allahu akbarta takbiirteedii buu kala hormaray wajaba ma'muumkii waxaa ku waajiba calayhi cala alma'muum ma'muumka korkiisa an yuciidaha allahu akbarti inuu soo celiyo ilaa si uu imaamka ka hor yiri ma jirte wailaa hadduusan soo celinin badala salaatuhu salaadiisii tabdulu waxaa burta salaatuhu mamuumka salaadiisa in sallama hadduu salaama narsaqdo qablahu qabla alimaam imaamku assalaamu calaykum aan dhihin hadduu ka hor yihaahdo wain sabaqa hadduu maamuumkii hormaro hu imaamka fi rukuuc rukuucdiibuu uga hormaray oo imaamkaan rukuucin ayuu rukuucay aw isujuud sujuuddiibuu uga hormaray aw irafci aw firafci kor noqoshuu uga hormaray minhuma sujuud iyo rukuuc laga kor noqdo wajaba waxaa waajiba calayhi ma'muum korkiis ku waajiba an yarjica inuu laabto ka noqdo khaladkuu ku jiro u noqdo imaamkii liyarka inuu rukuuco ow yasjud inuu sujuudo bacda imaamihi maca imaamihi maahe bacda imaamihi imaamkiisa ka gadaan wadaalika arrinka liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu nabiga yihi inamaa wax kale maaha jucila alimaamu imaam waxaa imaam looga dhigay liyutama in la daydo <clears throat> bihi imaamka lagu daydo ee falaa takhtalifuu ha khilaafina calayhi cala alimaam ha khilaafina faidaa kabara allaahu akbar hadduu yihaaha imaamka hadduu rukuucana markuu rukuuco kadib farkacu tacqiibkuu fa-ada arag kama dambayn kartid kamana horeyn kartid goortuu dhammeeyo ayaad bilaabaysa sankaas sanka ugu qaban waidaa qaala hadduu yihaah imaamka samica allah allaha aqbalo liman qofka xamidahu eebba ku mahdiya ma hadduu eebba ku mahdiyey allaha ka aqbalo hadduu imaamka yihaah faquuluu adinka maamuumiinta ah waxa aad tidhaahdaan allaahuma yaa allah eebba weynow rabbanaa yaa rabbana annaga rabbiganow walaaka adiga rabbiga keliga ayaa alxamdu mahad igeylkeed leh sidaa dhaha waidaa sajada imaamka hadduu sujuudana goorta toddobadii xibnood uu dhulka ku wada qabto fasjudu ka gadaal ka daba sujuuda waidaa salla hadduu tukada imaamka qaacidan isagoo fadhiya wasalluu tukada idinkana qucuudan isagoo aad fadhidaan ajmacuuna saad u dhantiin waakaa daliilkeedii imaamkii in la daba socdow wa qowlihi nabiga hadalkiisiina waa uu daliil u yidhi nabiga amaa yakhsha ma uusan ka cabsanayn axadukum qofkiinna idaa rafaca goortu kor u qaadayo shaasahu magaciisa qabla alimaam imaamkii oon rukuucda ka toosin goortuu ka hortoosaayo dowka ma yaabana an yuxawil allaahu eebbe inuu u gediyo saasow madaxiisa saasa ximaan dameerka furcad wadhaga waaweyn in laga dhigo intii hoose waa dad madaxiina waa kana ka furcad iyo daamo waaweyn iyo dhago waaweyn taasuu mudan yahay markaa dameer maqashidna carab sababta waxaa wey aqoon la-aan iyo waxaa loo nisbeeyaa qilatulfiqhi waa kii yahuud markii la dhaliilayay masalu aladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamahali ximaar naxmil asfaran dameer kutuba lagu raray sidoo kale haddana cadka weyn taasna waa laysku dhaliilay waqsid fii mashika waqdid min sawtika ina ankara laswaat la sawtulxamiid idan markii dameeriyo aya la sheego waxa la qoonsanayo famahaluhu kamasali ilkalbi in taxmil calayhi yalhas aw tatrukhu yalhas kolka waa akhasulxayawaanaat samaariya ay wax ka liita lama arkow kolka haddaad imaamka sugi weydo ood madaxa kor u qaado halis baad ku jirta madaxaasi inta meer laga dhigo kolka ummadda kaa wadaco xageed hargeli adigoo madax samaari xageed ku hoyanay yaala ciqaab adag wey an allaahu eebbaweyne inuu u wareejiyo ra'sahu midkaan imaamka ka hormaray magaciisii ra'sa ximaar dameer magac ow yuxawila allaahu madaxii keliyaa baroona intii kale hadad inuu yahay la garan lahaa ee isagoo dhanba afar qoob iyo say iyo madax kulligiisba dameer haddii laga dhigana waa lagu dhaansanaya marka yaa lagu soo qabto afar haamood nab lagugu siiyo yaa lagu dhaansanaya ow yuxawil allah eeba inuu wareejiyo suuratahu fidhaantiisii oo dhan kulligeedba suurata xumaar dameer fidhaantiisii labiyo toban istikhlaafu limaami ilma'muuma licudrin saladii ayaan dhaweyd meeshaan ka dhacday baad garabta arki doontaan waxaa weeye ninka imaamkaa ah dhibaata ku timid waa nacyo badanta halmaan bay noqon kartaayo isagoo salaadii lagu jiro wuu xusuustay inuusanba weyse qabin waa kow ama wuu weyse qabay xaaris baa ku iman karo intuu salaada ku jiray bay weysadii ka burtay laba aw waxaa ka yimid goror isagoo salaadii ku jira baa sanka dhiig ka yimid sidee yeelay kullu haadaa oo dhan dadka qofka ugu dhow salaadana yaqaan wuu soo jiidaya hooskiisuu geynaya salaada dadku waa dhammaystiranaya wax dhibaato dadka qaba male isna waa siibanaya markuu siibtana asagoo isa ama dhiiggii sankiiyo wixii ka yimid wuu iska soo dhammaynaya hadduu jamaacada soo gaaro nabad wey hadduu soo gaari waayana dibuu ka tukanaya istikhlaaf baa la yidhaha waa macruufa wey istikhlaafu limaam imaamka khaliif yeelashadii alma'muuma ma'muumkii uu ka khaliif yeesho sida uga yeelanaya licudrin liajli cudrin cudurdaar ayaa imaamkii ku yimid istikhlaaf baa u banaan welidaa sidaa daraaddeed ba waxaa rabaa imaamka dadka ku xigee ku dhow inay noqdaan dadka dadka ugu aqoon badan ugu akhyaarsan oo salaadii dhammaystiri kara oo xarifkii ku xirma u furi kara ayaa lagama maarmaana ah. istikhlaafulimaam imaamkii isku bedelidiisii alma'muuma isku bedelo licudrin cudurdaar dartii in dakara alimaamu horjoogihii hadduu xusuusto xusnaha salaatihi tukashadiisa dhexdhexaadeeda annahu isaga imaamee horjooga muxdisin inuu weysala yahay aw amase dara'a lahu waxaaba soo dariyey alxadas intuu salaadaba ku jiray oo wax ka yimaadeen aw racafa waa gororay aw naabahu waxaa soo caarimay shay-un wax kale hadduu qalaba meesha ku dhacana waxaa u yimid lam yastatic ma uusan awoodin imaamka alistimraara wadid macahu waxaa u yimid micin salaadii inuu sii wado ma uusan awoodin lahu imaamka wuxuu leeyahay u bannaan an yastakhlifa inuu isku bedelo minman dadka waraa'ahu gadaashiisa jooga min alma'muumiina ka mida ah, man inuu qof isku bedelo yatimu dhammaystira bihim dadka salaatahum salaadooda u dhammaystira wayansarif isagii imaamaha inuu laabto ayaa u bannaan daliilkeedii arag faqad istakhlafa waxaa bedel samaystay cumaru say cumar radia allaahu ilaa raalli ha noqdo canhu xaggiisa wuxuuna isku bedelay cabdaraxmaan ibna cawfin ayuu isku bedelay waxayna ahayd cindamaa goortii ducina la duray cumar wahuwa isaga oo fi salaa salaadkii jira ee caloosha bilaawo laga geliyey dhaxaankiisiyaa sumay cabdiraxmaan ibni cawf oo ka dambeeyey ayuu meeshii geeyey fastakhlafa caliyun calina waa bedel samaystay radia allaahu canhu ilaa cali raalli ha ka noqde min rucaafin min ajli rucaafin sankorar dartii asaabahu ku dhacay isagoo dadka tujinaya salaada gudaheeda ayuu gororay kolkaa mid buu meeshii geeyey na gorarkiisii ayuu la cararay saddex iyo toban takhfiifu limaami asalaa imaam haddaa tahay holka sijinayso salaada waad fudaydinaysaa fudaydkaana noqon maayo mid salaadii dhaawaca fudaydkaana noqon maayo mid salaadii dhaawaca ee salaada xibnaheedii iyo qiraacadeedii iyo sidii sunanimo loo rabay ayaad u dhammaystiraysaa takhfiiful imaam imaamka fudaydintiisa asalaata uu fudaydiyo dadka inaad ku canaadid maaha yustaxabu waxaa la ammaanay lilimaam horjoogihii loo ammaanay allaa yutiila inuusan dheerayn bisalaa salaada inuusan dheeraynin ilaa qiraa'ata arakca ragcaddii akhrinteedii maahaane alula ay horeysay taasuu dheeraynaya weliba taa nafteeda marka la dheerayn idaa kaana hadduu yahay yarjuu mid filaya an yudrikaha inuu salaada soo haleelo mandad takhallafa gadaal maray kana mida min aljamaaca jamaacada ka mida fa inahu nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiya kaana nabiga wuxuu ahaa yutiiluhaa salaada mid dheereeya wadaalika arrinka liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya wuxuu yihi nabiga idaa sallaa axadukum qofkiin hadduu tujinayo binnaasi dad falyukhafif salaada ha fudaydiyo fa ina fiihim waxaa ku dhex jira dadka uu tujinayo adaciifa qof tabar daran wasaqiima qof jiran walkabiira wafda weyn ee faidaa salla hadduu tukanayo binafsihi keligiisa falyudawil ha dheereeyo maa intuu rabow afar iyo tobanna waxaa weeye karaahiyatu imaamati man takrahuhu ljamaaca inta meesha ku tukanaysa qofayna ayaanayan rabin imaam uma noqon kar laakiin waxay ku nacayaan baa u baahan bishayin min atafsiil qofkan maxaa lagu nacay waa haddii diin darteed lagu nacay iyaanka dhaafaa laga wo darka axiirina laga wo kolka noocaas haddii yaho qoonsimaadkiisu uu diini yahay inuu imaano qabo joog baa ila laakiin haddii wax kale lagu diidaayo oo waxa lagu nacayo uusan diin ku shaqalayn imaamnimadiisii dhibkuma jiro karaahiyatu imaamati man qof imaamnimadii nacideed takrahu ay qofka nacayso aljamaaca kooxda uu tujinayo ninay rabaan maa yukrah waxaa la kahdaa lirajuli nin hayaa umma inuu imaam noqdo unaasan dad hum dadkaasna ay lahu isaga kaarihuuna nacayaan idaa kaanat saas hadday tahay karaahatuhum nacidooda ay lahu imaamka nacayaan bisababin sabab hadday tahay diiniyin loo nisbeeyey liqowlihi daliilkeedii wey hadalkii nabiga ayaa u daliila caleyhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo nabadgelyo ahaatee uu nebiga yidhi halaahatun saddex dadka ka mida ah, laa turfacu kor looma qaado salaatuhum salaaday tukanayaan fowqa ru'uusihim madaxyaalkooda korkooda lama dhaafiyo shibrantaa ka dhaafi mayse madaxay fuulaysaa oo samada intii loo geeyo allahu aqbalaa maya kow waxaa weeye rajulu nin amaa qowman daduu imaam noqday wahum dadkuna ay ninka kaarihuuna nacayaan wamra-atu naag baa iyadana salaadeeda aan kor loo qaadaynin baatad bariday wa sawjuhaa ninka qaba uu calayhaa korkeeda saakidun uu calaysan yahay wa akhawaani laba walaalo oo muslima mutasaarimaani isgooyo usan midna midka kale bariidinaynin shan iyo toban waxaa wey imaamka yaa ku xigaya dhankees ka gadoomayaala man yali limaama imaamka qofka la xiriiraya wainxiraafi limaam imaamka gadoomidiisa bacda salaam salaam ka gadaal uu gadoomow yustaxabu waxaa la ammaanay an yeliya alimaamu imaamka inuu la xiriirsado yustaxabu waxaa la ammaanay an yeliya alimaama imaamka inuu la xiriirsado ahlulcilmi aqoon-yahanada baa imaamka ku xigaya waalfadli sharafta dad kale ayaa imaamka ku xigaya daliilkeedii waa kan biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu yihi liyelinii ha ila xiriirsado minkum idinka ummadda xaggiina ululaxlaab garaadka kuwa u saaxiibkaa iyo wanuha caqliga kuwa degan ee garaad kale ee caqliga leh baa ila xiriirsanaya kamaa yustaxabu sida loo ammaanay lilimaami ka horjooga ee dadka tujinaya idaa sallama hadduu salaama naqsado oo salaada uu ka baxo ayaan xariifa inuu imaamkii gadoomo can musallaahu meeshuu ku tukanayay uu ka gadoomo wuxuuna u gadoomaya yamiinan dhanka midige fayastaqbil wuxuu ka horjeedinaya annaasa dadkuu tujinayo biwejihii wejigiisuu qaabilinaya daliilkeedii waa kan bificli rasuul rasuulka samayntiisii marow daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo buu daalika sidaa yeelay rawaa haada warkaas waxaa wariyey abuu daawuud baa wariyey watirmidi ayaa wariyey waxasanahu waanu wanaajiyey can qabiisa ibni hilbin qabiisa ibni hilbin xaggi ayuu ka wariyey qabiisana can abiihi adoogiisuu ka wariyey xagiisa adoogii wuxuu yihi kaana nabiy subanaa wuxuu ah sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi subanaa korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye yaummuna waa noo imaam noqon jiray fayansarif waa uu gadoomi jiray calaa jaanibayhi labada dhinac midigtaba ha u badnaadee bidixda inuu ka gadoomana xaaraan ma aha jamiican calaa yamiinihi midigta korkeeda ayuu sida badan uga gadoomi jiray wacalaa shimaalihi dhanka bidixi ayuu marmarna ku gadoomi jiray kolkaa labaduba waa bannaan yihiin dhanka midiga ayaana fadli badan lix iyo toban waxaa wey taswiyata sufuuf intii imaamka uusan salaada gelin horta dadkii ku duwaayaayo inay safka wanaajiyaan buu faraya si fiican kolka loo safta ka gadaan ayuu xiranaya taswiyatu sufuuf yuusamu waxaa loo ammaanay lilimaam ka wax tujinayiyo waalma'muumiin kuwa la tujinayada waxaa loo ammaanay taswiyatu sufuuf safafyaal jimayntooda wa taqwiimuhaa safafyaal toosintooda xataa tastaqiim ilaa safafyaalku ay ka toosaan id kaana rasuulu ubanaa wuxuu ahaan jiray yaqbal mid ka soo horjeesta cala annaasi dadku salaada gelin kasoo horjeesan jiray wayaquul wuxuu dhihi jiray taraasu lugaha sima wactadiluu dimooda dib noqda wayaquul waxaa kaluu oran jiray sawuu sima sufuufakum safafyaalkiina sima sababkuna waxawy fa ina tasfiyata sufuuf safafyaal jimaynteed min tamaami salaada dhammaystirideed ayay ka mid taho salaadan safka idin la jimayn lama dhammaystirin waqaal wuxuu nabiga dhihi jiray wax badan hadduu baray dadkiina weli uusan dadkii sidii la rabay isugu hagaajinayn weydigaanaaba yimid latusawuna sufuufakum aw layukhaalifana allaahu bayna wujuuhikum laba arrin wey layakuunana axadu lamreyn labadan mid unbaa ahaanaya ama idinkaas safka wanaajinaya ama wejigiinaa la iskhilaafsiinaya weji iskhilaafintay wax ah, maanta muslimiinta dhex maray iyadoo wax ku kala yimid aan la arkin haddana laysnacay oon qofna qofkii kala rabin biduuni sababin ilaa arrinta la gaarsiiye in la yidhi qofkaasi wax kale kuma nicini dinigayaa lacoon kolka waxaa weeye subuubta haddii la hagaajiyo dhibaatada waa laga daboobi waa gaal wuxuu nabiga yidhi la baan ku dhaartay laamta laamulqasam wey tusawunna waxaad oo simaysaan sufuufakum safafyaalkiina aw haddaydaan simin layukhaalifana allaahu eebba wuxuu isdaba marinaya bayna wujuuhikum wejiyaalkiino idinkoo isku dada oo isku diina oo isku dana oo isku dabeecada ayaa taladiinii laysi sheejinayaayo wixii kan la qunaada kanaa gacanta uga dhufanaya wixii kan la qunaadana kanaa gacanta uga dhufanaya tala isugu iman maysaan ama shuruurta hagaajiya ciqaab haddaad salaadii eebba loo tukanayey u sinnaan weydaan idinna talooyinkiinii kale baa la kala tuuraya wey aw layukhaalifana allaahu eebba weynaa isgarab marinaya bayna wujuuhikum idinka wejiyaalkiina wa qaala waxaa kaloos nabiga yidhi ma min khadwa tilaa ma jirto acdama ka weyni badan ajran abaalgud min khadwatin tilaab mashaha rajulin uu nin tilaabta qaaday ilaa furjatin duleeluu u qaaday si safi ku taallo fasadaha u owday goodee salaadii ku jira safkii kaa horreeyey tooskaaga inxiraaf inaad gashid oo bidixii midib u leexatid maa ka allaabaysaa salaada laakiin tooskaaga ayaad meel bannaan aragtay tilaab baad hawsiisay meeshiina waad owday tilaab la qaadootaa ka ajir badan ma jirtuu nabiga yihi waqaad wuxuu nabiga yihi ma min khadwa tilaabi ma jirto acdama ka weyni badan ajran abaalmarin min khadwatin tillaab uu masaahaa socdo sajuunin ilaa furjatin duleer uu tillaabsado fi safi saf gudihii ku yaal oo fasadaha uu diido waxaa soo aroortay markaad safka timaadi meel hadday ka bannaan tahay meeshaas cub waxaa soo aroortay in nabiga yidhi man wasala safan wasalahu llaahu waman qadaca safan qadacahu llah intaad saf cusuf binayn lahayd adaa khatar geli doona oo haddaad keligaa saffi lowdid oo aan lagu imaanin salaadaadii ma jirto kolkan waxaad ku dayda inaad sufuufta meesha ka banaan awdid meel hadaad ka weyseeyeen qofaad is leedahay ku dili maayo oo diintuu kula yaqaana ayar soo jiido dhabarka intaad qabatid la soo bax isaga safkaa kula galo wa ilaa inaad keliga khalfa saf tukatid lama ogola mashaca rajulin inuu qaado ilaa furjatin hulaalu u qaaday fi safi ku yaal oo fasadaha uu saro wax lamida ah, lama arkow wallaahu aclam